hawse xiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisay kulan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, waa habeen arbacay sii baxayso khamiisna way soo gelaysaa taarikh waxay ku aadan tahay koiyo tobanka bisha tobanaad labaatan saddex labaatan qodobada barnaamijka caawa ad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka ciidciid ee gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka hoosku dhinac ah iyo shabaab oo halkaas in muddo ah ku go hadaba maxay tahay khasaaraha shabaab dagaalkaasi ka soo gaaray runtii khasaaro badan oo xaggooda ah dhimashana eh, runtii intaan aragnay ilaa iyo shan ayaan aragnay eh, dhaawacna kolley meeshii intaas ku dhumata dhaawac waa jiraa laakiin intaas baa dhaawaca ma dhihi karno mid ka mid a ah hogaamiyaasha ciidanka dadka deegaanka oo in muddo ah halkaas al-shabaab ay isku horfadhiyeen ayaa inoo warramay sidoo kale qodobada barnaamijka xog waraysi caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wax eed ah oo la xiriirta waxyaabihii eh, lagu soo oogay xaq u yeelanay in la rasaco marka muddadaas waxay ka dhigan tahay in bulbul uu si sifa sharci daraa uu ku xirnaa maxkamadda gobolka banaadir waxay maanta sii deysay wariye maxamed ibraahim bulbul oo ka tirsan wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho oo muddo laba bilood ah u xirnaa dowladda qodobadaasi qodobo kale sidoo kale barnaamijka xog waraysi caawa waxaa idinkugu haynaa radio kulmiye markii lixaad waxay ku guulaysanaysaa abaalmarinta warbaahinta ugu wanaagsan soomaaliya haddaba maxay uga dhigan tahay guud ahaan bahda keeneen wallaahi waxay nooga dhigan tahay weyn micnaheedu waxa weeyaan inaa isdhigana noogama dhigna eh, in halkaas aan kasii soconno hadii isdhigasho ay nooga tahay maalintii koowaad ee aan qaadnay kaalimada koowaad ama biladii koowaad aan helnay ayaan isdhigan lahayn halkaasina nooga hadhlayd maamulka sare k n ayaa inala hadli doona barnaamijka xog waraysi ayaadna waraysigaas ku dhegaysan doontaan hadduu alla idmo xubintii kalamaan barnaamijka kama marna sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa keesa anigu waa ayaan lawa mar kale iyo xog warays kulmiyow waad kulmiseenoo bulshadii baad kulmiso indheergaradkii baad kulmiso abwaanadii baad kulmiso soomaali weyn baad kulmiseene maamulkiinna karaarsan iyo warbaahintiinna kobcaysa kalsooni baan ku qabnaayoo kulliba laydin jeclaaye kariim baan barinee kalsoonideenna dhammaan idaacaddii kulmisaay kulmiskaagu hawaaro gebigebi ka dhashiyo qalawada guracan aynu ku biloobno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xog waraysi maanta dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ciidciidka ee gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka hoosku-dhinac iyo al-shabaab oo in muddo halkaasi ku go-doonsan qorshaha ciidanka iyo dadka deegaanka waxa uu ahaa inay si buuxda gacanta ugu dhigaan deegaankaas balse al-shabaab ayaa halkaas weli ka dagaalamaya mid ka mid ah hogaanka ciidanka dadka deegaanka oo lagu magacaabo axmed garma oo in muddo al-shabaab halkaas isku horfadhiyeen ayaa inooga warbixiyay dagaalkii maanta khasaaraha ay gaarsiiyeen shabaab iyo sidoo kale sababta deegaankaasi loo gaari laayahay waa mahadsan tahay raadiyo kulmiye howlgaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay afar iyo labaatanka saac aynu kasoo gudubnay ilaa iyo haatan ka socda caawa oon hadda kula hadlayo saacadan Eh, waa lagu hareereysan yahay eh, xalay waa lagu hoyday eh, ilaa iyo shala doorkii marka howlgalladu dagaalo culus ayaa saakay waa berigii ku qaadnay anankoo kala hoyana kakeynta ah halkaas khasaare xoogan ayaan ku gaarsiinay runtii qeybo kamida meelihii ay haysteen waan ka saarnay oo sida godad waaweyn oo aan hadka soo dhignayo eh, runtii aan muuqaalo ka soo duubnay eh, kaymihii qaarkood dib ayaan uga riixnay inkastoo meelo kamid ah oo yaryari weli ay ku sugan yihiin marka dagaal culus baa saaka halkaasi ka dhacay boqorkii eh, ayuu waxyar joogsaday dib ayuu u qarxay runtii waa maqribsaday haddaana in yar oo dib uga soo baxday oo baadiidkii iyo wax la soo baxay mooyaane ciidamada dhammaantood waxay ku sugan yihiin karintaas gudahooda iyo daafahooda waayahay deegaankaasi ciid ciidka eh, ilaa hadda waxaa laleeyahay waa lagu hareereysan yahay waa lagu dhowyahay eh, maxay tahay awoodda intaas leeg al-shabaab halkaasi ku haysa oo ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ku gaari layihiin adeero hadda wax dhibaato saa'ida oo ah kolley nimankaas eh, qabaan ma ahan iyo kolley awoodday nimankaas leeyihiin laakiin waxa weeye agaasin eh, ciidan iyo sidoo kale eh, istaraatiijiyad la-aan iyo eh, runtii dhulka oo dhul biyobaxa ah oo ah oo aan la mari karin sida daraadeed taasaa keentay inay wakti badan oo howlgalkaas u qaato laakiin ilaah idankiisada waxaan rajayneynaa inaan soo gabagabayno waktiyo dhow oo hadda waxaan runtii sameynay markii aan ilaa iyo saddex habeen aan kula habeynayna kaynta inta ugu badanba aan ka saarnay intii aan kasoo saarnay oo aan soo habayno hadda waxaa ku jira katarabiilo oo haaqaaya juqda dhulkaas kaynta ah marka intaan ku socdo ayaan juqdaba baabi'inayna inta yar oo ay ku sugan yihiin maaana inta kale baalayaal baa ku jira oo geelaha baabi'inaya waaya dagaalkii maanta qaraara ee halkaasi ka dhacay maxaa khasaare ah oo lasoo wariyay labada dhinac runtii khasaare badan oo xaggooda ah dhimashana runtii intaan aragnay ilaa iyo ayaan aragnay dhaawacna kolley meeshii intaas ku dhumata dhaawac waa jiraa laakiin intaas baa dhaawaca ma dhihi karno hagayaga eh, halas yiri ayaa eh, noogu shahiiday halka laba kalena ay ku dhaawacmeen wax kolley kalena ma jiraan intaasaa kolley na soo gaartay halkaas isgeliyo naga shahiiday iyo labadaas dhaawac ah wax dhaafsiisan malaha dawladda oo ciidankeeda dagaalka ku weheliyaan iyo idinka kuwa deegaanka ah garab kale oo dhinaca cirka ah ilaa hadda ma weydiisateen eh, dowladda maya maya ma weydiisan runtii dowladda soomaaliyeed kolley deegaankan ay ka war leedahay oo eh, inuu cadow ku jiriyo oo muddo badan howlgal ka socday eh, ogsoon tahay runtii daabaan wax u weydiina ma jirto eh, dalka iyada mas-uulka ah waxii looga baahan yahay iyadaa og marka hadii ciidamadooda ay ku aadaan ayadaa garanaysa haddaysan ku aadin oo kolley xanuunkuna kolley waan taageeraynaayo ayadaa og marka sidaa daraadeed anaku waxaan isleenahayba marba hadii taageeradii cirka ah ee qaybtii diyaaradii bayrakdaar aan la arkaynin ee turkiga runtii diyaarad kale ana kumaba aaminsaninba in hadda halkaas khawaariijta ay ka saari karto sababtoo ah diyaaradihii hadda saacadahan joogay runtii waan arkayni wax badanna waa ka baranay ilaa hadda saacadaha waqtiyada qaarkood qadka ay soo galaan laakiin waa kuwan iska guuxa marka diyaaradahaasba haddaan la arkayn anaku diyaarada ma baahnayn waxaan u baahannahay eh, eh, runtii gar milatary iyo istaraatiijiyad ananka ayaan ku aadna nimankaas oo ka saari karna qaynta muddo bil ku dhawaa ay leedihiin waa ka saari karnaa eh, goorma ay ka saaraysaan waa maadsantaha walaalkay horta dadku waa dad deegaan ah eh, aniga markii aan oo kasaari irnaa ku leeyahay waxaan ogsoonahay eh, awoodda shacbi iyo dadkaan eh, runtii tayada ay leeyihiin laakiin sababa abaaro iyo satahaado iska soo daba laabtay dadku tabar ma laha marka waxay u baahan yihiin runtii xagga zaanad iyo wax walba inkastoo dawladdu haddana ay baahiso dowlada gacmahooda waa ka soo baxaan ee laakiin gacmihii ciidanka deegaanka soo gaarsiinayay ayaa runtii meelo fara badan kula soo daahaya sidaa daraadeed dowladda hadii waxyaabahaas runtii soo turxaan bixiso ananku runtii hadii naloo qabto maalmo kooban waxay nalata inaan kaga saari karna cadowgaas sababtoo ah deegaanka anankaa u dhalanay kaa joogna runtii dariiq walbana anankaa garanayna waana ka saari karnaa laakiin hadii meeshii diyaarad ee saraakiishii ay la soo hadashay ay leedahay markii aan godadkii dib uga saarno ee marka laga soo naqdo waa aragnaa anankaa duqeynayna anankaa ka shaqaysanayna ciidanka idinkaga garaafooana dib uga soo baxaano markaan dib uga soo baxnana kolley wax howlgala ama duqeyna meeshaas aysan ka dhacaynin markii ay kusoo laabtaan miinooyinkooda taftaan xabaar ay nastaan dib ha loogu noqdo halla dagaalo la leeyahay runtii waa un waxay noola ekaata qandaraas laakiin waa isku tashanayna qaabkee iskugu tashanaysaan inaan runtii dowladda soomaaliyeed marar badan ayaan baaq u jeedinay dawladdu haddee ay la socoto xaaladda halkan ka jirto anakoo ah ciidanka deegaanka in la runtii marar badan aan ku wargelinay oon u sheegnay oon si sarbeebana ugu sheegnay xaalada deegaanka ka jirta ee cidda shabaabka u fududaynaysa inay dowladda wixii ka soo baxa aysan na soo gaaraynin marka runtii dowladduna cabashooyinkaas ay dhegaysatay oo ay maqashay waan u malaynaynaa marka dowladda waxaan u sheegaynaa inay wixii xaggeeda oo dhankeeda ah ay ogaato hadaladeenana ay dib u baarto waxay ka jira marka dadkaanuna waa dad haddii runtii isku duubni iyo dad daacada ah oo ku shaqeeya ay helaan runtii inta badanba soomaaliya awoodula inay ka saaraan cadow waxaanu dirayaa in cadowga dalka kusoo duulay ee deegaanka iyo diintaba kusoo duulay ee culimaduna ay noo sheegaysa inuu dagaalkooda bannaan yahay ee dowladduna ayadu xariga ay ka jartay ay si daacada uga shaqayso dadka runtii cuuryaaminayana dowladdu waa waa og tahay haddaysan ogeyna waa loo sarbeebay waana fahmi kartaa deegaan walba eh, ninka shaqadiisa ay ka socolaadahay iyo dadka ay ka shaqa eh, ka sicaweysan tahay shaqadu dawladdu eh, runtii dadka soomaaliyeed nin xantiisa la moogaha ma jiro marka waxaan leenaha dawladdu deegaan walba waxay ka jira ha ogaato deegaanka jaarkiisa ah runtii sida u yaha ha ogaato marka dadku dad cod cod ka tabaryar ma jirto beelbeel ka tabaryarna ma jirto marka iyadoo beediriskaaga cawgi iska dhicisay runtii adigoon ka tabar yarayn oon ka tayo yarayn in dhexdaada uu soo marmaro dad shaarkii runtii dawladeed watana ay meeshii ku taagan yihiin aysan heegan u inay kugu shaqeeyaanoo ay cadowga qabtaan ay daradeeda ayay leedahay marka dawladda soomaalida waxaan ugu baaqa on ka codsanaynaa aniga ku hadlaaya afka ciidanka deegaanka beesha agoon yar gaabane in si degdega ah dowladda soomaaliyeed ay wax uga qabato arintaas aninkuna hadii ay tahay deegaanada aan deganahay xitaa intaan uga jihaysanaha soomaaliya ee qaybta qoraxsan ilaa xuduudka kenya diyaar ayaan unaha dowladda soomaaliyeed inaan garab siino kaasi wuxuu ahaa axmed garmakhaati oo ka mid ah hogaanka ciidanka dadka deegaanka ee ku sugan jiidda hore ee deegaanka ciidciidka gafgaf lagu sixiyo ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka xog horeys wuxuu idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya magaalada muqdisho maanta waxaa dib xoriyadiisa helay lixdan cishe kadib wariye maxamed ibraahim bulbul oo kamid ahaa suxufiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaana sii deysay arrimahaas ayaan wax ka weydiinay hanad cali guuleed oo kamid isna suxufiyiinta ku dhaqan magaalada muqdisho maalmihii u dambeeyeyna aada oo la socday xariga wariyaha iyo siideyntiisaba aad umaadsanta ayaan aaday iyo shaqaalaha reediha kulmiye muddo laba bilood ayuu xirnaa habayaha warfaafinta iyo xuquuqda aadanaha ee ururka shirkiinta soomaaliyeed ee s t s maxamed ibraahim xusaan bulbul muddada intuu xirnaa saldhig dhowr saldhig ayaa isku wareejiyey toban iyo toddobadii bishii august ayaa ciidamo ay kasoo xireen isagoo ku sugnaa jaamicadiisa maalinimo khamiis ah tan iyo xilligaas waxaa socotay dacwada bulbul iyo eedeyntii soo eh, eh, dhowraha eh, xafiiska xildhibaanada guud soo oogay tan iyo xilligaana inaga ksaan xoog ayaa saarnay sidii xoriyadiisa uu heli lahaa bulbul laakiin ugu dambeyntii maanta ayaa ko iyo tobanka bisha ahayd suurtagal ay noqotay in maxamed ibraahim bulbul xoriyadiisa helo maxkamad ayaa si rasmi u fasaxday arrinta waxay ka dambeysay kadib markii eh, xafiiska xirgaaleynta eh, sida garsoorka uu sheegayba ay weysay eed eh, sax ah oo maxamed ibraahim bulbul lagu eedeyn karo uusii xirnaan karo qareenada u doodaya bulbul ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in maadaama ku laba bilood uu muwaadinkaas soomaaliyeed uu xiran yahay in inay muhiim ay tahay sharcigana uu qabo in la sii daayo maadaama dhinaca xafiiska xirgaalinta ay ku doodayeen Eh, in muddo dheeraad ah lagu daro marka dadaal ay sameeyeen eh, abqaatiyaasha eh, bulbul iyo lcsba suurtagal ayay ka dhigtay in dacwada halka lagu ekeeyo marka suurtagalka waxaa ka dhigaysa waxa weeyaan in xafiiska xeeraalada lagu waayo wax ceed ah oo lagu oogi karo maxamed ibraahim bulbul oo xeeraaladuna dhowr jeer fadhiyasi xigay ay dalbadeen in dib loo dhigo laakiin hadda suurtagal ayay noqon weysay in eh, dacwada dib loo dhigo oo aysan sii socon karin eh, waxaa xusid mudan inay jirtay in go-aankii ay hore usoo saareen maxkamadda eh, ay ku aadaneed in kiiska madaniga ah iyo kiiska ciqaabta israel ay ka ahaayeen bubl iyo labo kale oo ah, ciidan booliska ka tirsan kiiskooda la kala qaaday taana markii hore ay ka qaateen raxfaan laakiin garsoorku uu sheegay taas inaysan suurtagal ahayn sababto ah raxfaanka waxaa la qaataa Eh, marka xukunka u dhaca xukun ma dhicin marka arrimahaas oo is-caruursaday oo isbiirsaday ayaa suurtagal ka dhigtay in bulbul maanta lasoo daayo waayahay marka ma la ogaaday sababta eh, intaasoo dhan oo u xirnaa iyadoo aan maxkamad lasoo taagin wariyaha eh, markii hore sida xafiiska xiraalinta uu soo oogayba waxa uu ku eedeynaya warar la xiriira baahinta warar aansan iyo raad lahayn sida xiraalintu ay sheegtay oo la xiriiray eh, munsub ka dhex jiray eh, tababar ciidanka booliska soomaaliyeed loo qabanayay eh, markii hore taa ayaa lagu eedeeyey iyo qalqalgelin xagga amniga iyo qodobo dhowra oo markaasi xafiiska xildhibaanada uu sheegay in qalad ay ku tahay qaranka soomaaliyeed marka muddada dheer eed ayay raadinaya xafiiska xildhibaanada muddadaasna waxay ahayd mid si sharci daraa a ah ku xirnaa maxkamaduna ay ogolaatay in intaa ka badan uusan sharci daro u xirnaan karin muwaadinka soomaaliyeed xaqna uu leeyahay hadii aan loo hayn wax eed ah oo la xiriirta waxyaabihii lagu soo oogay uu xaq u yeelanayo in la fasaxo marka muddadaas waxay ka dhigan tahay in bulbul oo si sifa sharci daraa ah uu ku xirnaa maxkamada marka siideentiisa maxay ku sababaysa Eh, sideed maxkamaddu waxay ku sheegtay maadaama dhinaca xafiiska xiraalinta eh, aysan haynba wax la xiriira eed lagu maxkamadeyn karo maxamed ibraahim bulbul eh, suurtagal way noqon weysay in muwaadinka loo haysto marka maxkamadu waxyaabaha higsada waxay ahayd in xafiiska xiraalinta ay la yimaadaan eed la xiriirta muwaadinka soomaaliyeed ay haystaan mar haddii aysan haysan ay ku doodayaan in muddo dheeraad ah loo kordhiyo xiraaninba si eed ay usoo samayso ayaa garsoorka waxa uu sheegay in intaa eh, maadaama mudayada ay soo baxday bishii eh, saddexdii agost eh, saddexdii octoobar ee muddo toobaad ka hor ay soo baxday tani xilligan xiraanintu ay haysatay fursad ay ku oogi karto ama ay ku keeni kartay caddeymihii la xiriira ee loo baahnaa aysan maanta oo ku toban aysan la imaanin waxay ka dhigan tahay marka garsoorku in uu qaatay go-aan ah in muwaadinka eh, soomaaliyeed xaq usan u yeelan karin in muddo toddobaad kale in dib loo dhigo oo xabsi lagu sii hayo ama banaanku uu ku joogo eh, waxa la yidhaahdo eh, damaanada uu ku joogo marka taas ayaa keentay in bulbul oo xereerintuna ay soo jeedisay dhinaca kale qareenadii bulbul u doodayeen ay ka biidiisanaayeen in muddo dheeraadka aan lagu darin maadaama ku dhawaad laba bilood wax eeda loo waayay micneed ay ka dhigan tahay in bul walax eeda loo haysanin dood dheer iyo falqeyn dheer kadib garsoorka ayaa ku dhawaaqay in bulbul xubeediisu haysto xabsigana laga sii daayo y ma weli waxbaa u sii harsan in dib dadkii eedeey ay usoo laabtaan magaalada u damaanad uu ku jooga mise gebi ahaanba sidaas lagu fasaxay wariyaha wariyaha wax damaanad laguma fasixin waxaa sir rasmi ah xorriyadiisa dib ugu soo celisay garsoorka bal marka wax uu ku joogaayo oo damaanad ah ma jiraan waxa uu magaalada uu ku joogaa in burbur uu yahay xor oo maxkamadu ay geli ahaanba ka baryeeshay eedii loo haystay marka waa muwaadin soomaaliyeed oo xaq lagu leeyahay isna xaq uu leeyahay maadaama wax cadayn ah wax eed ah aana xaqiiskaman garsoorka waxa uu si rasmi ugu dhawaaqay in maxamed ibrahim burbur ko iyo tobanka maanta ay tahay oo xor u yahay xoriyadiisana uu haysto xabsigan laga sii daayo marka damaanad maahane maxkamad ayaa sanadkan ku dhawaaqday in eh, maxamed ibraahim bulbul wax eed ah uusan lahayn oo uusan dambiilo ahayn waaya maadaama eh, laleeyahay si sharci darra ayuu u xirnaa eh, maxkamaddu wax xuquuq ah oo ay u ballan qaaday ma jirtaa in la siinayo muwaadinkaas maya ma jiraan waxa xuquuq ah oo yeelanaya oo la xiriirta arrinta ma jirto oo maxkamad ku dhawaaqday laakiin maxkamaddu waxay sheegtay xuriyadiis u wixii maanta ka dambeeya wax eedaan loo haysanin bulbul eh, cadaalad sidaa uu ku helay marka wax oo maxkamadda arrintaa ku saabsan ay kusoo hadal qaaday ma jiraan ayaan looga ku sheegi kar wuxuu ahaa hanad cali guuleed oo inooga waramayay sida loo soo sii daayay maxamed ibraahim bulbul oo in muddaha u xirnaa dowladda federaalk ee soomaaliya mid ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran barnaamijka xog waraysa degeysanaysaan idaacadda kulmiya ayuu idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaa markii lixaad ku guuleysatay abaalmarinta idaacadaha ugu wanaagsan soomaaliya haddaba arrimahaasi waxaan ka wareystay kanala sheekaystay agaasimaha radio kulmiye burhaan diini faarax waa mahadsan tahay ayaale dhegeystayaasha barnaamijka xog horeysa waa mahadnaqayaa sidoo kale waan islaamaya waxaa sidoo kale raba inaan salaamo dhamaan dadka ku xiran k n Eh, runtii waxay noo ahayd wax weyn anaga markii lixaad idaacadda kulmiye in loo aqoonsaday warbaahinta ugu wanaagsan marka su-aashaada jawaabteeda haddaan aado waxaan isleeyahay runtii dadka ku fiicneyd in la weydiiyo waxaan ku kasbanay sababtoo ah abaalmarintan waxaan ku helnay codad dadweyne oo dadku ay codeeyeen eh, mas-uuliyiinta hay-adda codayntan sameysay somali business awards waxay noo sheegeen dad gaaraya nus milyan qof inay codeeyeen waa shan boqol oo kun oo qof in ka badan ayaa codeeyey marka intaas marka laba heer ayayna maraysay codeyntu oo muddo bilaayana socotay marka hore waxaa soo galay liiska ilaa afar idaacadood oo soomaaliya ku yaala kadibna codeyntii markeedii labaadna waxay kulmiya qaadatay kaalinta koowaad marka anigu marka waxaan isleeyahay aragtideeda markaan fiirino kulmiye dabcan sanadkii saddex tobnaad hadda lugaha ama kusii dhowba ama gabagaba u marayso tabinta wararka oo aan xooga saarnay in eh, noqdaan kuwa xaqiiq ah oo dhexdhexaada iyo inaan dadka usoo korninay waxyaaba eh, warbaahinta way ka siman tahay inta badan eh, laakiin waxyaaba u gaar ah oo barnaamijyada iyo sheekooyinka ama waxa aan soo saarnay mararka qaar inay noo noqdaan wax gaara ah, taas ayaan isleeyahay sababbay u ahayd in dadku ayna dhegeystaan iyo inaan markasta ku dadaalno inaan cod u nahay aan codka lahayn marka laga yimaado ee eh, somalia business award abaalmarinta ay bixiso markii lixaada waxaa jira eh, kuwo kaloo eegana sidaasoo kale abaalmarina bixiya mm-hmm. mar walbana kulmiya ugu horeysa bal iyaduna ka war waa runtaayo eh, somal business award waxaa malaynayaa sanadka labaad xiriidha ah. ay idaacaddu ku guuleysatay sidoodaba saddex sane jiraan Eh, marka labadii sano u dambeysay sanadkan sanadka horreeba idaacadda kulmiga qaadatay ama ku guuleysatay abaalmarintaas waxaa jira sidaasoo kale abaalmarino kale oo sidaasoo kale horey idaacaddu u guuleysatay oo ilaa afar biladood oo kale gaaraya eh, waxaa kaloo jira eh, warbixino hadday dadku hadda gogalgarayn karaan ama dad naftiga aad gogalgarayn karto in hay-adda fadhigeedu mareykanka oo warbaahinta gaar ahaan idaacadaha madaxa banaan aada u qiimaysa soomaaliya markay qiimaysay kulmihii waxay ka noqotay warbaahinta madaxa banaan midda labaad eh, haddaan khaldaan laba kun sagaali tobankiina hedan malaynayaa eh, radio muqdisho oo afka dowladda ku hadla ayaa kaalinta goobaad soomaaliya ka galay kulmiyana kaalinta labaad marka micnaheedu waxa weya warbaahinta madaxa bannaan in kulmiya kaalinta koowaad ka tahay maadaama radio muqdisho idaacad dowladada ay tahay marka qoladaas marka waxay aada u qiimeynayaan warbaahinta soomaaliya ka jirto oo dhan marka biladaha soomaaliya ama sidaasoo kale hay-adaha ama hay-ado kalea jira sidaasoo kale oo hadda markaad fiiriso kaalinta koowaad kulmiya ay kaga jirto markasta eh, heerka dhageysiga bulshada markaan fiirino marka bahdeena kulmiye maxay nooga dhigan tahay abaalmarinadan istaba joogga ah ee na soo gaara wallaahi waxay nooga dhigan tahay dhiirigelin weyn micnaheedu waxa weeyaan inaa isdhigana noogama dhigna eh, in halkaas aan kasii soconno haddii isdhigasho ay nooga tahay maalintii koowaad ee aan qaadnay kaalimida koowaad ama biladii koowaad aan helnay ayaan isdhigan lahayn halkaasina nooga har lahayd marka in markasta aan ku guuleysanano abaalmarinta noocaasa waxay ka dhigan tahay mid kastoo nagu soo korodha inaan ka qaadno dhiiranaan iyo inaan firfircooni iyo inaan horey u soconno iyo inaan ka fikirno maxay dadku kaa sugi karaan micnaheedu waxa weeye micno badan nooma yeesheen anaga haddii haddii wax laba qof ama dhowr qof ay go gaaraya ay tahay waxaan laakiin markii lagu sheego ama wixii inta tartan aad gasho dad nus milyan qof gaaraya haa kuga codeeyaan waa dareemi kartaa dadkaasoo dhan way kugu xiran yihiin waxayna kaa sugayaan waxay ku qancaan biri marka si biri nusmilinkaas qof ka badan aad u hesho waa inaad ka fakartaa maxaa kale oo dadkaasi dad ka badan intii kuu codaysana aad maxaad ku qancin kartaa ku haysan kartaa in kalena aad ku kasban kartaa marka markasta waxay nooga dhigan tahay inaan maxay ahayd hore u soconno waxaan rabaa marka fursaddan aan kaga faaidaysto inaan u mahadnoqo horta ilaahay subxaana watacaala marka koobaad oo de namakansiiyey guushaas nagana dhaadhiciyey runtii ama nagu hanuuniyey inaan markasta warbaahinteenu ay mid asxa noqoto shaqaalaha idaacadda ama warbaahinta kulmiya runtii oo dal dibadba jooga ayaan rabaa iyagana sidoo kale in adigu mahadnoqo idaacaddu waa qalab microfon iyo mixer iyo wax ay ah, combyutero laakiin dadka heerkan gaarsiiyey waa shaqaalaha wariyaasha ah farsamo yaqaanada leh qayb kasta leh eecameramaano leh farsamayaqaan dhinac walba leh ee jooga ee runtii markasta fikradaha iyo dadaalka badangelinaya iyo war soo saarayaashoodaba iyo barnaamij soo saarayaashooda ama riboortaro leh runtii ama gobollo jooga ama dalka jooga ama dibadda jooga on le runtii xogtaas iyo sidaas adinka madaxiina ay idaacaddu ku gaartay heerka asama warbaahinteena ku gaartay waxaan rabaa sidoo kalena aad ugu mahadnoqo runtii dadkaas tirada badan saas noo xushmeynaya in codadkoodana siiyo aan lena runtii aada mahadsantihiin waxaad ku faraxdaan ayaa anaguna idiin soo wadnaa intaanna codan iyaga naftigoodana waana mahadnaqaya waxaa jira su-aalo dadku ayaad isku weydiinayaan dunidu mar marka dambe technolojiyada ay usii guuraysaa mm. weliba technolojiyada casriga weliba hab muuqaal ah mm. kulmiye saddexiyo toban sana hadda kusii dhowdahay dadku waxay isweydiiyaan su-aalo ah kulmiye maxay qayb t v bulshadeeda ugu sameyn la weliba dadka dalka dibadiisa jooga bal su-aalahaasi dadka ka dhex guuxaya maxaa leedahay walahi sanad kasta markaan gurada sameyn hor su ugu badan nagu soo laabtay ahaayeen anaga maamulka sarena dhowr marba xasle uu ka jawaabay waana sax su meesha ku jirta weeyaan in kenya in ay laakiin hadda sida carabka ku dhufataba warbaahintu dunidii dhan hadda hal dhinacay mareysaa inay u socoto oo ah baraha bulshada oo xataa hadda waxaa muuqanaysa telefishinadii dadku inay kusii yaraanayaan anagoo hadda si yaroo hordhaca ayaan ugu bilownay hadda dadka markay biijkeena soo galaan ama baraheena bulshada soo galaan kenya iyo radio kulmiye waxay ka heli karaan wararkeena oo muuqaalo ah oo hadda aan si hor u sii sameynayno soomaalida waxay tiradaa roma hal maalin lama dhisin maalmahadaasa jirta hadda waxaan wadnaa oo gacanta ku haynaa si farsamaysan ama dadkiina hor ugu soo hordhaca aan rabo gacanta ku haynaa dhismaha stuudiyihii t v-ga ama qeybta muuqaalada aan ugu talagalnay qaybtaas idaacaddu hore uma lahayn qaybta muuqaalada hore uma lahayn sanadkan iyo sanadkii ka horeeyay ayay hadda aanu ku sameynayna inaan horumarino marka haddana horumarintaas ayaan weli ku wadnaa marka mar dhow dadku teleefanadooda gacanta ay ka daawan doonaan wararka iyo barnaamijyada keen hadduu ilah irahda gaasimaha raadiyo kulmiye burhaan diini faarax ayuu kaasi ahaa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanee weli leedhay eh. kulmiye kulama jiiro kulmiye kaamana jiiro ee adigu ha iskurbaynin warxada magaalada waxaa ka dhacday kulmiyaan nahay kor alloow warkalamaanay warbaahinta kulmiye markii lixaaday kaalinta koowaad gashay baa la yidhi hay-adda business awaarna waxay sheegtay codbixin internetka lagu qaaday oo warbaahinta lagu tartansiiyey kaalinta koowaad inay gasha kulmiye ayna noqoto idaacadda loogu dhegaysiga badan yahay warbowa madaxa hay business awars radwaan yuusuf xaaji wuxuu yidhi idaacadaha dhan markaan tartarsiinay afaraa soo baxday afartiiba haddana tartanu sii qabannay kulmiyaan haddee nambarwar gasho ugu codbadisay waana markii saddexaad oo hay-adda business aweres ee tartanka qabatay ku soo baxday kulmiye war tartankii somaali business awer ay qabatay shirkado badanaa ku guulaystay haddii bangiyo tahay iyo ganacsi tahay iyo caafimaad tahayba warbaahintoo dhanna waxa guulaystay kulmiyaa ugu jirtay raadiyaha kulmiye oon bulshadu ku hannin weedhiisa kaadkana abwaanku u fadhiyo kaabig iyo reedda karti lagu shaqeeyayo dadaal kooban baa galaye kunka weriye ee soo martiyo kooxda weli joogta beenta uma kadleeyaan runtana kabed ma saaraane kallahada aroortiyo ilaa kowda duhurkiiya kaawadu intay surantahoo laga kalaamaayo korantaduna ay daaran tahay kaa go'go'i maahe efemyada kol hore soo baxo koonka wada yaalla isagaa karaar uga gudboo kaalintii galaye kor allow ka yeeshay wax badan lagu karaameeyey kariimkaa aqbalayo ducadu kaamil wow tahaye kalamaanna waa farac kaliyo kurayadiisiiye kow iyo laba maxaad leedihiin kaa anaa degay bislow lambaarka kooba kulmiya ku soo baxday kolkii liixaad nambarka kooba kulmiya ku soo baxday kolkii liixaad annakaasaan dega war waxaa kaloo layidhi kuray iyo waayeel dadkuu soo kulminayaae kan u mudan inuu kow galaasuu kulmiya ma kordhisay kordhisey kulmisey kulmisey kulmisey kaamishay kaafisay kor u qaada kulmiye yadheegi jari warba warya dhammaantii dulmiye kulama jidho kaamana jidho warbashiiro war mahayside ciidciidka dagaalkii weli waa ka socdaa qayb ka midana ah dhulkii kayntaha ah waxaa la sheegay in dab lagu qabtay ileen meel shabaab galay waa meel masgalay nin ka mida ah ciidanka macawisleeda meeshaas ka dagaalamayaana wuxuu yidhi ummada waxaan u sheegayaa ubbadooda yaan abeesa gelin haddii kale lagama saari kare ha ogaadeen war axmedow ciidkuma qasa iyo falastiin buu ku yaallaa war awalba al-shabaabku ubbada ummadday wax ka dhuuqi jireen haddii laga furaystay soo oon iyo gaajo u baabi'i maayaan ubaadaystaan in ha dhintaanine waa nimankii afar iyo labaatanka dadka weerari jiray eh? iminka ma inay god galaan bay huri waayeen war israa'iil shacabka masaakiinta oo falastiin hadday nabadgeli weysay eh? haddaa godkeeda biyo ugu galeen bowsootii layidhi wiils waa laba waabiyaa hela aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi eh? waxaa yuhuuddu yoongaashow yatiinuulaysa ayaa yaaqaan waxa yuhuuddu yoongaashow yatiinuulayso yaa yaaqaan war cabdullah waxaa la yidhi islaannimadii iyo oo iimaankooda diintay israa'iil ku maagto loo idlaynayaye wargeekheer soomaalida reer falastiin madi wallu weele ka ha jireen arooda jireen dhiigshoo boqol ka deeri jiray binaanba ha jireen laakiin geeka weliba taawey bilaayi yahuudba kadoronga faraganka duubanti reed haasho weli marohee laftiis daryeela dadka galwaltare warbowasoo laguma odhan adduunka wax ilaahay ummad amuuray khawaariijta ugu xun marka maxaa yuhuudda ka sii xun yihiin war calaa kulli xaal shacabka reer falastiin allaha badbaad aadiyo dhulkoodana allah u xoreeyo cadowgana allah ka qabto annagana wiilashaan yaryarka ah oo aan maraykan taageerayn sida yuhuuda aan iska celinno waa doqonnimo waxyaabaha qaarkoodii war kalemaanay waxaa la yidhi inta galowga dhiilaabaya dhiida weli haayo dhacdiid ma laasimi karoo dhacan hasheeniiye nin xildhigay nin loo dhiibay iyo kaan dhadhamin waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhereg la doonaayo qof walbow dhig suudko intaad xidhatid dhaaraanka dhufaysyada la joog ciidankan qaranka loo dhaarshay oo qabadhashiikaha hadaad dhimato waa daawe war bislow madaxweynaha madaa sida kula dardaarmay aryaadhaha madaxweynuhu asagoo ereteriya jiraan ogaayo ma furuntiyow ku naqday warbawa miyaad arag suu rafaaday war iska soo fadhidaane ciddii wax garata madaxweynaha wejigiisiiyo foolku farriin bay dirayaane dadka uu farayaa miyaanay fakaraynoo qiimaynayn fursaddan horta waa sidaad u sheegtaye madaxweynaha way ka muuqataa inuu u cadmaro muddo fulinta ilaa uu madshana marna aanu ka hadhin mushkilada shabaab war sawtii hore loo yidhi qof waliba wixii dhibay dhafoorkay ku taala war madaxweynaha galmudug iyo wasiirkii gaashaandhigga eh. labaduba camaaray joogaane caad eh. ma tegi waayeen boosh bay ku tukadeen warwallaweyne wasiirkiinna gaashaandhigu eh. ma madaxweyne goboleed buu ilaalo u yahay maxaa mar kastaba dabadhigay annagu yaabnaya warwaaqlow kiinu haddii uu goojacadda ka cararay kani camaare kama cararin war horta ciidciidkii ma lagu kala baxa mawacada guudlaawe dagaalku dhab maka yahay haddee aryaadhaha samigey cabdullana markau arka waxaa soo lugooya inaan dad badani hawshu dhab ka ahayn wuxuu yidhi cunto qof caafimaad qabay u carafta hadday cune cunto qof caafimaad qabay u carafta hadday cune war cabdulow dagaalka shabaab lagula jiro ninkii uusan u carfayn bal hadduu la noolaa kara haysisiinnabo bislow shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaane waleema maqal warbow war mahaysaanina shirki garow weli hadde waa socdaa madaxweyne deligow ayaan maqlan hadde waa yimisna haye shirka ma tegi hadde ma looy yeedhay war jiifafka iyo boqorradii ma la kulmay warba warka waa dhex caradhaane buntland jiif lagama yaqaanee shirka dhammaan siyaasiyiinta buntland waa ka qayb galeen marka laga reebo dhinaca deni doorashadana wakhtigii haddii waa ku dhici kardhaa baa la yidhi laakiin xukuumadda deni inay dib u dhigtaa bay doonaysaa sida muuqata mana yeela hayaan war la yidhi nin wax diidaa iyo nin wax doonaah wax iskaga daran warba waa la yidhi nin wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin war dheer war mahay sida hogaamiyaha s firdhiya wuxuu yidhi maamulkeennu buntland ma hoos shaqana kuma lihin xildhibaanada ssna annagaa soo xulayna marka halkaa waxaa iga soo baxday xubno aan deni u codaynayn inay ka imaan doonaan war jar cusub oo siyaasadeed miya wiliiw carabka weyne war mahayside cabdirasaaq khaliif gudoomiyihii hore golaha wakiilada somalilan hadda waa madaxweyne ku-xigeenka puntland soo socdaa layidhi arbow masaadaalba waaryaareen managana waalaysan laasacanood maanay somalilan ka mid ahayn war kalemaanay war mahaysaane waxaa layidhi tuulo codale hoos timaada saddex qof oo dadka deegaanka ka mid ah ayaa aana qabiil loogu dilay muddana waa tii ku dagaalamay shabeellada dhexe heshiiskooda loo fadhiyey oo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hir iyo odayaasha dhaqankuba ay wakhti badan ku bixiyeen marka halkaa waxaa iga muuqata sidii horey loo sheegayba howl shabaab wato inay arrintani salka ku hayso sababtoy tahay haddii dagaalka beeluhu uu joogsado iyagay jabkooda iyo dhibaatadooda tahay waxayna ku cimri dheeraadaan meelaha khilaafka iyo balaayada iyo dhibaatadu ka jirto bow hadda madaxa isugele kudhex naxsoo ma aha war waxay dadka madaxa isugu gelinayaanba waa si aan loogu gooban warkalamaanay war ma haysiine madaxweynaha ruush buushka butin oo ka hadlay arrinta bariga dhexe wuxuu yidhi ilaa dawlad falastiin oo xora la helo bariga dhexe nabadgelya ka dheci mayso waar isagu muxuu yukrein u nabadgeli waayey war shalayoo u dambaysay ayuuba magaalooyin badan duqeeyaa layidhi waa ruushka madaxweyneheenna muuse bixiba wax ku soo bartaye muu amana duqeeyo amana ixtiraafo war madaxweynaha turkiga ordaqan wuxuu yidhi maraykanku maraakiibta dagaalka uqasa agteeda keenay ishaan ku haynaa dhaqdhaqaaqoodan hadda waa la soconnaa wuxuuna rabaa shacabka falastiiniin inu bam la dhaco iskana hortaago wax kasto gargaara oo loo geynayo abuudana taageero oo u gurmado beerka jantaya xaydha jeceliya taasi aha warkalmaanay war ma haysiin ayaantaa c b b waxay wareejinaysay masaajijyada iyo dugsiyada qur-aanka canshuur laga qaadaa weligayna waxaan soomaali ka maqnay iyaga ka hor maaha laakiin gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir yabaha axmed diiriyo ka hadlay wuxuu yidhi xeerka gobolka banaadir ka mid maahan masaajid iyo dugsi in la canshuuro dhaqanka soomaalidana laga heli maayo ciddii aan ku aragnaana iyadaa ka shallaayaysa war nimanka dawladda ku nabaya inay dugsida qur-aanka iyo masaajida masaajidda canshuuraan maxay u sheegi waayeen shabaabka masaajidadii looga duka waayey dugsiyadii qur-aankana mar horeba xidhay waar aduguma dowladdaa difaacaysaa war aduguma dowladdaa weeraraysaa warba wa nimankii ariga xasuuqay ceelashana gubay ceebtooda alla ma qarin war kalemaanay waxaa la yidhi dadkaygow colbaa jira adduun cabaya dhiiggaaga cuqdiguna ku raagoo xumaan faray calooshooda oo cadgoosi muuqdiyo dagaal qaarran kugu haaya marna ciidda ee bahay dhulkan cayshka lagu haysto iyo cuudka lagu foofsadiyo ceelashiyo kaynta cubtan geela ceesaan riyeed baaris cagajiida car dambeed la dhiishoo catiran culayo booba labaasa karuur culusa ciir iyo gadoon caana wada dhaaya casal malaba caashuun biyaajagcol laba buuxa cadaad xabagti dhuugaal carfoon mire casaan gaaray cad xoolaad cadiin iyo baruur calafsamoodoo dhan cudradaha macaan iyo haddii cinabka loo daayo kulay geed caleyntiio ku tahay cawska iyo doogga qutulyowmka aad cuni lahayd ka carqaladeeya waana shabaab ogaada allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo yo culminé.